bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllah walih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo shanaad ee ka mid ah min kitaab الnikax qism الطalaaq faslu fi اlbaabi الثaalث baabkii saddexaad buu ku saabsan yahay fi اlاstinaaءi fi الطalaaq طalaaqa istinaha gala ayuu ku saabsan yahay waa inagii ka soo hadalnay طalaaqa in la qaybiyo laba qaybood طalaaq munajaza iyo mid mucallaq ah in loo qaybiyo axkaam bayna wadaagaan guud iyo mid khaasa oo u gooni ah dalaaqa mucallaqa waa inagii soo sheegnay marka kale labadaa qaybood marka loo kala jabiyo haddana in biictibaaraad loo qaybiyo waa inaga soo maray mar waxaa loo qaybiya alaaq naafida iyo mid laaqi ah mar waxaa loo qaybiya alaaq muxarama iyo mid jaa'isa mar waxaa loo qaybiya alaaq istina uu gelayo iyo miduusan gelin mar waxaa loo qaybiya alaaq waaxida iyo mid cadada alaaq waaxid iyo cadad xalaynu soo maray ayb caawa marka waxaynu ku jiraa alaaqii istidnuhu uu gelayey ayb mar waxaan loo qaybiyey alaaq shaki ku jiray miduusan ku jirin kaana waa fasalka ku xigo asna waa iman doona caaw sheekhu wuxuu yidhi yasuxul istinaau istinaa asaxaaya bishardi itisaalihi asagoo xidhiidha walaa yaduru dhib ma laha saktatu tanafusi neefsi aamuskii adu aamustay inaad neebsato darteed dhib ma laha iyo waciyin afgaroocnimo hadalka uu kugu dhaga matalan tanaxnuxu iyo tadakuru kalaam baa la mida ah. istitnuuhu fii luqati اlcarab waa machuud e, fii kitaab illahi wa sunnati rasuulina waa mawjuud bay a'immatu shaaficiya yidhaahdaan e, istitnaha hadda baabunaxwi iyo baabkeed hadda kuma jireen laba unba hadda ina khusayso muhiim ah labada shardina matnigu ku sheegi doonaa midda koobaad waa in istitnuhu uu mutasil bilafdiya bimacnaa mustatnaha dambe iyo mustanaa minhu wax laga soo reebayo waa inay xidhiidhaan waata kuu sheegay uu yihi yasixu listinaau bisharطi itisaalihi kaa waa shardi asagaana ka daran alitisaal bayna طarafi اlاstinaa wuu ka daran yahay alitisaal bayna طarafi اliijaabi wاlqabuul fi kitaab اlbayc maadaama iijaabka iyo qabuulku laba shaksi ka imanayay shaksina iijaabka uu ka imanayey midna aqbalku uu keenayay huna istinihii wuxuu ka imanayaa min shakhsin waaxidin mar hadduu shakhsi waaxida ka imanayo waxaa la rabaa inaba inaan wax yar una ka dhex allahuma shay cudurdaar uu keenaya mooye shardiga labaaduu sheekhu kuu sheegi doono waxaa shardi ah allaa yastaqriqa waa in mustanuhu had iyo goor uu ka yaryahay mustanaa minhu ayib ayaa la rabaa marka aan xidhiidhino waa qasabtaa waa shard laakiin marka uu yahay hal mar istitnuhu uu yahay oon soo noqnoqonin oon takraar uusan jirin way bannaan tahay in akar wax la soo istinodo oo laga soo reebo aqal shardigu waxaa weeye anlaa yastaqriqa ama idaa takarara waa shardi inuu yahay aqal midka dambe hadiyo goormidmarkuu ka sii dambeeyo waa inuu ka hore ka yar yahay waa markuu idaa takarara istina wa ina iman doonta masalo dhib badan weeye ama markuu mustatna waaxid ah iyo musnaa minhu basa uu yahay lama shardiyo aqaliyo bal yajuusu اlakar ayaa bannaanaya labadaa shardi baa u muhiimsan isna hadda waa laba nooc hadda inoo iman doona alikhraaju biila wa biixdaa akhwaatiha in ilaa iyo wixii la halmaala shay lagu saaro oo ay xanafiyadu u yaqaanaan isnaau tacطiil ay yidhaahdaan iyago kutubtooda markay marayaan midka asaga ah ee isnaau tacطiil ah ama alistinaau biila wa biixdaa akhwaatiha ah laa yarfacu asla طalaaq alaaqa asalkiisi ma buriyo mana baabi'inaya alaaqi waa dhacahaya <coughs> ama dalqad ha dhacdo ama ka ha dhacde laakiin waxbuu soo reebaa kaa marka waxaa le waa istinaa laa yarfacu asla alaaq ayib isnaau tactiil bayna u yaqaaneen xanafiyadiioo alaqaadkiibuu qayb reebaya qaybna way dhacaysa wuxuu la mid yidhi anti aaliqun alaaqan laa yaqacu calayki ayuu markaasi lamid noqonaya markaad wax ka soo reebayso cadadaad wax ka soo reebayso ka waa isna yarfacu asla alaq iska daa cadadkii oo dhan ayuuba baabi'inaya alaaqi bimacnaa ma guntamayo ma dhacahayo ayb kaasna waa isnihii sharcigaha ama curfigaha oo waa mashii'ada ilahay marka wax lagu xidho anti taaliqun in sha allah markaad tidhaahdo markaan isna ka dhigno mashii'ada ilaahay wax lagu xidho aan kal isnaa ka soo qaadno waxaan leenahay alaaq maba dhacahayo lianna mashii'ada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa hayru macluuma marka waa isna sharci ah ay yidhaahdaan fii luqati اlcarab isna ma aha waa tacliiq ama waa jumla sharطiya laakiin waxaa weeye hunaa waxay u yaqaanaan fuqahadu isna sharci ka soo qaadaan kaa marka laa yarfacu asla طalaaq kii horena cafan kan dambe yarfacu asla طalaaq aan ku dhaho kii horena laa yarfacu asla طalaaq ayib midkan waa maxay asagu طalaaqba ma dhachayo wax guntamema ma jiro islaantu sidii bay kugu meersan way kan dambe ee isnaha loo yaqaano mashiicada kaa horena asal alaaq ma qaadahayo cadadkii unbuu wax kala reebaya ayb labadaas qaybood buu u qaybsamaa istinaaun yarfacu asla alaaq oo bimacnaa yamnacu alaaq baan u jeednaa oo ka u dambeeya hadda ah oo mashiicada ku saabsan iyo mid cadadkii uun ka hadlaayo laakiin asalkii alaaqa uu asaxaayo masaailkaas marka sheekhu gudbowtiibu bilaab wuxuuna yidhi yasaxu listinaau istinaha asaxaaya bisharطi itisaalihi shardu itisaalka meesha loogu laabanna almaraddu waa alcurf isnaha waa mutasil oo hadalku ma kala goyn iyo wuu kala go-ay waxaa loogu laaban curfiga dadka muslimiinta markaa hadlahaya ama isticmaalaya walaa yaduru dhibna ma laha saktatu tanafusin neefsi aamuskiina dhib ma laha oo markaa itisaalkii asaasiga shardiga ma dhaawacayo iyo waciyin hadalku kugu dhega gangaad leedahay matala ama waad shishigtaa ama uun naxdin baaba kugu timid hadalka kaa soo bixi waaya la dhihi maayo ninku hadalkiibuu kala gooyey laodhan maayo weli waa xidhiidhaa tanaxnuxa la midka ah saktatu tadakurin lilkalaam baa ka mid ah waxyaabaha noocaasoo dhan ba laga soo qaadi maayo infisaal dheeraada laga soo qaadi maayo itisaalkii wali waa jira qultu waxaan idhi shardi kaloo asaasiya wayushtaradu waxaa la shardiya ayan yanwiya inuu niyoodo alisnaa soo reebid inuu niyoodo qabla faraaqi اlyamiini hadalka intuusan dhammaynin ka hor fil asax haddaynu qabsano yamiin hadda talaaqaas un wax lagu xidhahayo eed leedahay in shaa allahu aad leedahay ayaadda yamiin u arkaan mar haddii talaaqii aad shardi ku xidhayso ama waxa haddaad samayso sidaasaa dhacaysa aad tidhi waxay ku shabbaheen fuqahadu dhaarti caadiga ahayd wallahi la afcalanna kada wa kada oo kale bay ka soo qaadeen meerta dhaar xaqiiqi ah oo luqa carabeed dhaara meesha ma taalo laakiin waa curfi fuqaha weeye curfi fuqaha ujeedaan markaad isnoonaysana waa in isnaha aad niyooto anti taaliqun in allah marka in shaa allaahdaas waa inay tahay shay aad niyootay hadduu yahay shay tabarug ahaan kaaga so bimacna maxaa maxay inaad soo reebid waa u niyooto waa inaad u niyooto talaaqan inaad ku xidhay ood ku xidhayso ilaahay mashiiadiis hadii carabkaad u bartay in shaa ama aad tabarugba oga jeedo ama aad leedahayba aayadda ku dhaqan walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika qadan ilaa yashaa allah waxaasoo dhan ma noqonayo istinaa alaaqi waa dhachaya waana ku haystaa marka ayada waxaa kaloo shardi an yatalafada bilistinaai bixayu yusmicu nafsahu waa shardi asaguna shayga waa inaad ku hadasho adoo ismaqashiinaya lannu haddaad cindana waa ogtahay cinda alfuqaha adkarkoodaba ilaa ibnu siriin iyo zuhri mooyee alaaqo kuma dhaco niyeysi la ficil fal aad waa samaynaysa mualiqa kuma dhaco alaaqu laa yaqacu biniyatin walaa bificlin mar hadduu sidaa yahay niyada mujaradkeed qalbiga gelisay waxba ku furmi maayaan haddaba istinihii waa inaad ku hadasho an yatalafada bilistinaai bixayu yusmic nafsahu wailaa waxba kama jiraan wey ayadoo sidaa tahay jamaca min asalaf oo uu ka mid yahay ibnu cabaas xasan albasri qataade makxuul الshaami zuhri saciid musayib caطaa shacbi maaligna laga soo guuriyey leyt ibnu sacadna uu ka mid yahay awsaaci ibn abi leyla waxay leeyihiin sidooduba alaaqan maba dhacahayo alaaqan sidiisuba istinaha maba dhacahayo ayb anti طaaliqun ثalaaثaةan ilaa waaxida iyo ila tnatayn iyo waxba kama jiraan bay leeyihin alaaq aan waxba ku xidh aan isna ku jirin baa dhaca halkaas iyagu ku tageen waxay leeyihiin alaaqaasi istinaa waxba kama jir alaaqu wuu dhacahay yaanan sakatayn alaaqaasi sidiisuu u dhacay haddaad tira anti aaliqun alaaan aw alaaan baad furantaha ilaa natayn saddexduba way dhicbay taagan yihiin haddaad tidhahda ku furanta ilaa waaxida labadu way dhicbay taagan yihiin marba haddaad ku hadashay alaaqii cadadkiisii waaxiday iyo inatayn iyo alaaa ku hadasho intan dambe ilaadan dambe waxba kama jiraan bay taagan waa dhacahaya daliilna uma haysaan bay leeyihiin annagu laa shaaficiyo iyo wadaadaha kale na taageersan waxaan oga qiyaas qadanay dhaarti dhaarti waan oga qiyaas qaadanay xadiidka ibni cumar ninkii dhaarta faqaala fii xalifi in allah faqad istatna baan ku dhegannah dalaaqa noocaana waxaan raacinayna gelinaynaa baab alaymaan waa masale adugu laisku hayo jamaaca min asalaf waxay kala farqiyeen in uu hormaro lafdu alaaq iyo inuu dib dhaco qoyo waxay kala farqiyeen dalaaqaad ku dhaaranayso inuu yahay oo dhaar ahaan xilhay furan oo saddex baad heblaha ku fasaaisa hawsha hadday noqoto oo shay mustaqbal ah marka waxay dhaheen baab dhaareed baan maraynaynaayo isnugu ku anfici wixii aad ku hadashayna waa dhici wixii aad soo reebatayna kaa dhici maayo tafsiilkaana wadaaddaa sameeyey laakiin un khilaafka kore caaliga inuu jiro iska ogow masalo marka musallama ma aha musallama maaha baabul istinaa ee annaga iyo wadaaddo kaleun baad nala qabay rag badan baa xanafiyada iyo iyo xanaabilada ayaana taageersan calaa tafsiilin fi lmadaahib wallahu aclam sidaasuu yidhi alimaam nawwi masaladan istinaha waa inaad niyooto ah inay shardi tahay ijmac waxaa soo gori ibnu mundir soo gooriyey waxaa kaloo soo gooriya abubakar alfarisi baa soo gooriya laakiin ijmaacaasi far baa ku godan abuaniifa khilaafsan abu xaniifa khilaafsan oo wuxuu leeyahay alaaqu waa dhacahayaa wain lam yanwi اlistinaa ayib cafwan alaaqu ma dhacahayo wain lam yanwi اlistinaa طalaaqu ma dhacahayo wain lam yanwi اlistinaa abuu taagan yahay liwujuudi اlistinaa'i xaqiiqatan oo wuxuu eegahayaa lafdiga maxaa tihi anti طaaliqun ثalaaثan mxaa tihi ilaa waaxida tihi ilaa waaxida ilaa waaxidadaa marba haddaadan niyoonin cinda abi xaniifa waa dhacahaya maxaa yeelay lafdigana wax ku xidhan yahay buu idhi mustana iyo mustana minhu baa la hayaa nawayta am lam tanwi dalaaqii ma dhachayo wixii aad soo reebtay ma dhachayo bilafdi wixii kale unbaa dhacay saasuu isagu qaba annaga waxaan leenahay laakiin haddaadan u jeedinooda niyeysan isdnahaasi waa maxay hada laqwi ah hadayaan kalmajnuun wa kalaami naa'im buu la mid yahay ayb asal adugu xadiidkii sulaymaan nabi lah sl qisadiisa fisaxyaan garanaysaane uu nabigu ilaahay baan ku dhaartay caawa boqol dumaraan u tegaya kadibna boqol wiil oo ilaahay wadiisa ku jihaaday dhalahayaan markaasuu malgi ku yidhi ama saaxiibkiiba wuxuu ku yidhi qul in allah nabigu waa hafay hawshii nabi sulaymaan kadibna dumarkii wax uur qaaday ma baa uur qaada ilmaan dhammayn ayay dhashay nabigu waagdam muxuu markuu saxaabada u sheegay low qaala in allah lam yaxnaf low qaala in allah lam yaxnif wa kaana arjaa lixaajatihi hadduu nabigu insha allah u dhihi lahaa dhaartina kama jabteen dantii uu lahaa ku dhaartana wuu heyla wayushtaradu waxaa la shardiya cadamu istiqraaqi istiqraaqi lmustathnaa lilmustathnaa minhu mustatnuhu inuusan goosanin ama uun dhammaynin oo uusan baabi'inin mustathnaa minhugaa la rabaa ijmac baana qadiyada lagu soo goriya ragga ijmaca soo gori waxaa ka mid a raazi fii kitaabihi almaxsuud iyo aamidi fii kitaabihi alixkaam iyo atbaacdooda ijmac bay soo goriyaan shardi inuu yahay fii baabi talaaq marka la maray wixii la halmaala in mustatnuhu uusan baabi'inin mustanaa minhuga hadduu waxba kama jiraan waayahad waxaa tidhi gabadhyahay saddex baad ku furantay ilaa saddex mooyee haddee saddex iyo saddex waa islaqeen macnuhu marka waa maxay isna waxba kama jiraane dalaaqi waa dhacay wey wax soo reebataad rabto maxaad wax ku soo reebtay kii horeed ku hadashay ku laqahayaa la timidba oo dhammaynaya marka warkaas waxaan ka soo qaadaynaa kaana alistinaaa lam yakun marka dalaaqiina waa ku laasimaya ijmacaasaa la soo guuriyaa laakiin alqaraafi fii kitaabihi nafa'is اlusuul iyo kitaabkiisa alistiqnaa fii axkaami اlistinaa iyo wadaadka le ibnuطalxa almaliki fi lmadkhal labadu waxay soo guuriyeen khilaaf mas'alada ku jira oo odhanaya xataa isnuhu mustaqriqba ha noqdee wixii aad soo reebatay waa muctabar waa muctabar ayib oo ah waa maxay ma dhacaya alaaqi waxaa tihi anta aaliqun aaaa ila aaaa waxba ma dhicin bay idhahdeen waba ma dhicin waba kama jiraan waa iska darooriyantay leeyihi walow qaal haddaba hadduu yidhahdo marka intaa la sheegay anta طaaliqun alaaan saddex baad ku furanta gabadh yahay ila natayni laba mooyee cafwan ilaa intayn laba dalqadood mooyee iyo waaxidatan mid kala mooyeen fawaaxidatun baa dhacaysa gabadhu wuxuu yidhi anti طaaliqun alaaan saddex baad ku furan tahay ilaa intayn laba dalqadood mooyeen iyo waaxidatan hal mooyee ayib markuu yidhi saddexaad ku furan tahay ilaa intayni maxaa soo hadhay halbaa hal tagtay maxaa soo hadhay laba mise hal soo hadhay maxaa dhacay wa waaxidatan midna mooyee tii kale lama tagtay haddee fa waaxidatan meelgeya dalqad baa soo hadhay mise hal baa dhacaysa haye ayb waqiila alaaun baa le masaladan waxaa loo yaqaana laba qowl oon leenahay shaaficiyada ahaan laba wej haddii laba mustana lasku cadfo laba mustana haddii laysku cadfo miyaa la jamcin mise mid walba iskii baa loola dhaqmi ayib haddaad tira waa la jamcin waxaa weeye maxaad soo reebatay haddaad tira waa la jamcin waaxido iyo waxaad ku dara haddaad tiraado waa la kala qaadina saddex baa yaa imanaysa labadaa waj baan leenahay labadaa waj baan leenahay yujmacu liajli iyo la jamcin mahayo mid walba iskii baa looga dhaqmahaya haddii aad tirado waa la jamcin istiqraaq baa dhici saddex dalqood buu dhachaya waa istilaax shaaficiyada ay leedahay xanaabiladoo aan raacsan yihiin maalikiyaduna baxti bay leeyihiin waana taqiilku ka duulahay markaad tidhi aan jamcinno heblaay waad furan tahay saddex baad ku furan baan nidhi ilaa intayni laba mooyeen wa waaxidatan hal mooyeen halka iyo labada isku dar maxay noqdeen saddex mar hadday saddex noqdeen waa jamcigii waa jamcigii marka waxaan leenahay waxay la tahay adoo yidhi heblaay anti طaaliqun ثaلaaثan ilaa ثaلaaثan isnihi marka waa isna mustaqriqa maxaa dhacay marka saddexdiiba gabadha ku furmaysa saddexdiiba way ku furmaysa haddaad tirada la jamcin mahayana halbaa dhacaysa waata hadda uu sheeku kuu sheegay waqiila waxaa leeyay alaaun saddex baa dhici binaan cala aljamci lianna alistinaaa istaqraqa fabaطala kalaamka marka kalaam mustaqila ayuu sidaa ku noqday saasuu u jeedaa amaa ka hore asagu mid walba iskii ha loo fiiriyo mid walba idkii ila waa mutacaaطifeyn mid walba macطuuf ah iskii ha loo tixgeliyo anti طaaliqun ثalaaثan saddex baad ku furan tahay ilaa ثintayni laba mooyeen labaad soo reebatay ayib maxaa meesha ku hadhay wa waaxidatan mid mooyeen fawaaxidatun hal dalqad ayaa dhacaysa ile meesha waxa ku hadhayba waa halkaa dalqa tii hore reebta un wey tii hore reebtay umbaa meesha ku hadha ee alaaada aad ka soo goysa alaaada labadi aad ka soo reebta xabadda meeshu ku hadhayn baa dhacda wa qiila la yidhi alaaun saddex baa dhacaysa jamcan bayna alwaaxidati waintayn markaan waaxidada iyo tintaynka jamcino saddex ka soo goy waa isna mustaqriqa saddexdeeba waa faniineen islaantuna waa kaa aw qaala wuxuu yidhi qiyaasan maslada kusoo marteen hayru madhuuladii masladaad kusoo marteen hayru madkhuuladii waxay ahayd anta aaliqun wa aaliqu maxaan isku anti aaliqun wa aaliqun waxaan isku ogeyn waaxidaa dhacaysa tii uga qiyaas qaadanayaan oo ila marhayaan cadafkan dambe macno ma laha ayay leeyihiin oo maxaad oga jeedaa waxaad oga jeedaa ka hore qowlka hore laga ibnu ishkaal idinkaga yimaado anti aaliqun alaaan markaad tidhaahdo maxaad soo reebtay ilaa intayni laba mooyeen gabadhi waxaad tidhi saddex baan kugu furay labana waan soo reebtay hal baa faniintay waaxidadan kale wawaaxidatan waan tuuraynaa qowlka hore maxaan u tuuraynaa lianna waa laf waa qaybta keenaysa istiqraaqa waa ta keenaysa istiqraaqa ariiqat اlfarqi iyo ariiqat اljamci baa la yihahdaa haddaad tirahda saddex baad ku furan laba mooyeen isnaha waa isna caadi ah liannahu lam yastaqriq hal dalqad baa laasimtay labana way kuu soo hadhay wawaaxidatan baa tii waaxidan ictibaarin mayno maxaa yeelay lanna istiqraaq bay keenaysaa haddii la ictibaariyo istiqraaq bay keeni istiqraaq bay keeni oo dee intain hal ku dar saddex saddex horay la qaysaa haddii marka qowl farqi baa la yidhaahdaa labada horun baa la ictibaarin middaa keenaysa istiqraaqa waad iska tuuri laba saddex daqood laba ka jar maxaa dhacay fawaaxidatun waa sidaa qowluljamcina waa maxay waaxidada iyo labadaba isku dar kana soo istinoo alaaadii waa isna mustaqriqa dheh markuu mustaqribna waxaad leedahay saddexdoodu way dhacdo saddexdoodu way dhacdo istiqraaqu maxaa looga jeedaa haddii mustadnaha iyo mustanaamiduhu ay goostaan isku dhammaadaan waxba kama jiraan waad waad ka tuuraysaa istinahaas waxaanu ictibaarin xukumkii mustatnaa minhuga dalaqaadkii saddexdeed sheegtay baa kugu habsan wey say laba soo hareel baa soo harhaysay anti aaliqun alaaa ilaa intayn waa xidada keenaysa istiqraaqa ha ictibaarin baan ku odhi saddex laga jira laba maxaa kuu soo hadhi fawaaxida sidaasay u jeedaa wadaaddo askaga socon <clears throat> aw qaala wuxuu idhi baan kugu furay laba dalqood baan kugu furay iyo waaxidatan mid dalqad kale ilaa waaxidatan mid mooyeen faalaatun saddex baa dhacaysa saddex baa dhacday maxaa yeelay alwaaxidatu waa musnaatun min alwaaxida aaaun saddex baa dhacdo islaanta kaa furanta maxaa adaan haddii la jamciyo maxaa meesha ka imanaya istiqraaq baa imanaya waaxidadu waa musna min alwaaxid waana mustaqriq waa tuurmahaya wayaqac alaa ilaa waaxida waxba kama jiraan wey ilaa waaxida maxaa yeelay ilaa waaxida waxaad ka soo reebtay waa waaxidatan waaxidatan baad ka soo reebtay marka waa isna mustaqriqa waaxida laga soo reebay waaxidu waa isna mustaqriqa waxba ha ictibaarina wey kaannaka adoo yidhi saddex baad gabadhiha ku furan tahay waa adoo yidhi meesha aad tihi inatayni baan kugu furay wa waaxidatan waxaad ka mid la mid tahay adoo yidhi طalaqtuka ثaلaaثan limaada لأnna waaxida waa mustaثnaat min alwaaxida اlأuulى isu fiiri marka mustatnaha iyo mustanaa minhugo waa mustaqriq waa baaطil marka ilaa waaxida macba kama jiraan qowl fari m haddaan joognaaba waba fariga waa aadinba hadda un fiiri istinaha qowlku farigii waxbaad kuu soo reebi lahaa qowl jamcigbaayaa meesha hadda shaqaynaya qowl jamcigu hadda shaqaynaya marka waa adoo yidhi saddex baad ku furan tahay saddex mooyeen isnaha waxba laga soo qaadi maayo saddexdu waa kugu dhacaysa faala haddaan la jamcinin weeye liajli cadam alistiqraaq loo jamcinin waaxidadu waxay noqonaysaa mustathnaatun min alwaaxida waana istan mustaqriqa iska tuur weeye marka ilaa waaxida oo istinahaasi waa adoo yidhi gabadhiya laba ku furanta iyo mid kale macnaa waxay noqotay saddexdaad ku furanta wa qiila waxaa la yidhi intaani laba dalqood dhacaysa binaan alajamci binaaan cala aljamci ayib waxaad tidhi gabadhiya itnateen baan kugu furay wa waaxidaan kugu furay saddex ka soo reeb marka waa yahay ilaa waaxida waa kii jamciga ahaa waaxidadii iyo tantain jamci saddexdaa santuuraad tidhi ilaa waaxidatan ka goo marka intaad jamcisa iyagay waaxidada ka marka labaa dalqood baa dhacaysa qiilku markaas wuxuu qabaa ariiqat ljamci ayib ariiqat lfarqina kii horaa ku socda taa xugun buu iskainaga wadiye wuxuu yidhi sheekhu sidoodaba waxaa weeye haddii mustataaminuhu uu tacadudo isku cadfanaado ama mustanu laftirkiisu uu tacadud cadaf galo laba ariiqun baa inoo furan ima ariiqaة اlfarqi aw اljamci labaduba fi اlmustatna wa fi lmustatna minhu labadu inaad jamciso iyo inaad kala farqiso oo walba xukun gooni ah aad siiso wa huwa isnihi min nafyin shay la dafiray marka laga soo reebo wax ihbaatun weeye nafyigu waa musnaa minhugu baa ah. idan musnaduhu muxuu noqonayaa wa cagsuhuna wاlاstinaaءu min ihbaatina waa nafyun ayb ijmac baa la soo guuriyey jamaaca min ahl cilmi soo guuriye laakiin abu xaniifa iyo kisaa'i baa khilaafsan abu xaniifa iyo kisaa'i waxay leeyihin sidaa ma sallimayno aad sheegteen laysa alاstinaaءu min anafyi ihbaat walaa min alihbaati nafyun baa laga soo guuriyey abu xaniifa iyo kisaa'i wadaadana waxay leey abu xaniifa tafsiil baa laga soo guuriyay iطlaaqa ma oho wuxuu diidaa un in la yidhaahdo alاstinaaءu min alihbaati waa nafyun buu diidaaye ma diido alistinaau min anafyi ihbaat ma diido haddaba haddii lagu yidhi shay iijaab ah haddii wax laga salbiyo salbi buu isu bedelayaa shay masluub oo salbi ana haddii wax laga iijaabay iijaab buu isku bedelayaa shay la sugay haddii wax laga soo reebo nafyi weeye kala nafyi wixii laga soo reebo waa sugid taas marka tafriiceedii falow qaala hadduu yidhaahdo anti طaaliqun ثaلaaثan saddex baad ku furan tahay buuri ilaa intayni waa nafyi saddexda waad sugtay waa ibaat ilaa waa musnaa minhugu wey ilaa alaaana waa nafyi saddex baan kugu furay laakiin laba kuguma furin wey ilaa alatan alad waa maxay ayaan kugu furay wey soo ma jeedaan hadda wsha isdaba taagan saddexdaba marka waa sida ilaa alaqtuki alaaan waa maxay waa ibaat ilaa intayni laba mooyeen waa diidda iyo nafyi labaanan kugu furin wey ilaa طalqatan mid baan kugu furay wey maxaa marka soo hadhay faintaani ayb faintaani laba dalqadood ayaa markaa dhacahaya laba qaacido ku dhisantaho iska carabiya oo dhib badan mid waa tuu sheekh matlu kugu sheego ah الاsتiثناء min النفyi إثbaaت وmin الإثbاaت نfy taa waa qaacidada ay hawshu marayso qaacidada labaadna waa qaacido ay sheegaan qolyaha nuxaadda sheegaan iyo usuuliyiintuba ay sheegaano in la yidhaahdo weeye mxuu cafwan waxaa weeye الاsتiناء baعd الاsتiثناء yacuudu calى اladii qablahu la ilى asli اlkalaam istine isna ka dambeeyo kan dambeeya kii ka horreeyin buu u noqon ee u noqon maayo meeshaynu ka soo bilowna meeshaynu ka soo bilowna alistinaau bacda اlاstinaa yacuudu calى اladii qablahu la calى asli اlkalaam binaan calى madhab اlbasriyiin waxaana la shardiyaa markay sidaa tahay oo laba istina iyo saddex bay isdaba galaan oon leenahay ka dambe kii ku xigay baa laga jari ka labaadna kii koobaad baa laga jaro faylkaasaa la gelin waxaa shardi ah mid walba ka ka dambeeyo inuu asaga ka sii yaryahay oo ka hore uu weyn yahay hadda iska fiira hadda waxaa tihi falow qaala anti طaaliqun ثalaaثan saddex baad ku furan tahay ilaa intayni laba mooye ilaa طalqatan xaggeen ka jaraynaa maxaan ka jaraynaa labadaad ka jaraysa labaad ka jari markaad tidhi gabadh yahay saddex baan kugu furay laba dalqadood mooyeen horta mid baa dhacday iyo xaji dalqad ma dhacdo haddana waxaad tidhi ilaa dalqatan oo labadeed aan ka jaray mooyeen labadii soo hadhayna dalqad baad ka sii jirtay maxaa dhacay faintaani faalqataani qaacida hadda aan kuu sheegay wey alاstinaau bacda اlاstinaaءi yacuudu calى اladii qablahu la calى asli اlkalaam dalqadan dambe ka jari maysid alaaadii ee waxaad ka jari intaynkii miyaynu waxaan ku idhi gabadhya waxaan kugu furay saddex dalqadood laba mooye horta dalqad fanintay maxaa ii soo hadhay labo labadina mid ka sii jar baa tidhi halkaa kii hore u gee meeqa dalqadood baa dhacday labo faintaani macaddahay saasuu wadaadku ku jeedaa iskaga socon labada qaacida hawsha ku dhismaysa aw qaala wuxuu yidhi ya sheekh taa hor waa tan matniga kugu taalla tan matniga kugu taalla weeye alistinaau min الnafyi ibaatun wa min alibaati nafyun weeye oo markaad tii anti طaaliqun ثalaaثan saddex baad sugtay idan maadaamuu ibaat yahu nafyi meesha ku jirin ilaa intayni marka waa nafyi saddex baan kugu fura waa ibaat nafyi kuma jiro ilaa intayn taasi waa maxay waxaad anfinaysaa gabadha inaad ku furtay labo maxaad ogolanaysaa hal baan kugu furay wey ilaa dalqatan dambe waa ibaat lanna waxaa laga soo reebay intaynoo manfi ahaa intaynoo manfi ahayd ayaa dalqada ka goynaysa marka qaacidada hore oo alistinaau min alibaati nafyi wa min anafyi ibaatun way ku dhisantao tartiibkaas weyn amaa midda ah mid walba kee laga jarhaya qaacidadaan kuu sheegay baad ka fahmaysaa oo ah alistinaau bacda alistinaai yacuudu cala اladii qablahu laa calى asli اkalaam kitaabraarna waynu ku soo maray hawl lamid a ah. aw qaala wuxuu yihi alaaan anti aaliqun alaaan saddex baad ku furan tahay buui ku furan tahay buui ilaa alaaan saddex mooye ilaa mooyeen ilaa tnatayni laba mooyeen fa intaani baa dhacahay laba dalqood baa dhacahay say ku dhacaysa haddaynu soo maraynay waxaad tidhi gabadh saddex baan kugu faray saddex mooyeen kaa waa isna mustaqriqa iska tog ilaa intaynidii dambe xaggeen ka goynaynaa e, e, kaanahu asagoo yidhi alaaad ku furanta ilaa waaxida ilaa waaxida isagoo yidhin bay la mid tahay ilaa intayni fataqa waxaa dhaysa intaani baa dhacaya waxay leeyihin lamaa caqaba almustaqriqa bihayri kharja can اlistiqraaq hadda asalka lo asalka aan kuu sheegay kaga bixiyayaan ayay marka keenano waxay leeyihiin haddii markii warku hadduu noqon lahaa anti طaaliqun ثalaaثan ilaa ثalaaثan isna mustaqriquu noqon lahaa saddexda way dhici lahayd laakiin ana alkalaama biaakhirihi cinda alcarab ana alkalaama biaakhirihi alaam marka musani hadda musna mustaqria ma noqonin bay yidhaahdeen musna mustaqriqa ma noqonin marka hadduusan noqonin maxaa dhacahaya qaacidadii hadda aad soo martay hadday noqoto labada idiin dhacaysa maxaa yeelay waxaan isku ogeyn alistinaa min al alihbaati nafyu haye wa min anafyina hadda way taallaa haddi meesha sooma taallo waxaa tidhi anti طaaliqun ثalaaثan saddex baan kugu furay baa tii ilaa ثalaaثan maxay noqotay nafyi maadaama la xidhiidhiyey ثalaaثan iyo ثalaaثanoo mustaqriqa intaana aan lagu aamusin lagu xidhay cadad kale oon dhammaysanaynin ثalaaثadii isnaha ka soo qaaday inuu mustaqriq horta yahay kadibna qaacidada ahayd ibaat wii laga soo reebo waa nafyi wix nafyi laga soo reebana waa ibaat taagnow waxaad tidhahdaa marka gabadhyaa saddex baan kugu faray saddex mooye kii hore saddex baan kugu faray ibaat buu ahaa saddex mooyeenna waa nafyi ilaa intayna waa ibaat laba oon kugu furay mooyeen wey qaacidadii caawo dhan aan maydan fahmi saasaad u soo celiseen soo maaha hadda waad fahanteen saddex baan kugu furay baat maxaad sugtay saddex baad sugtay ilaa alaaan saddexda haddana waad anfiday kalaamka u dambeeye waa maxay waa manfi wاlistinaau min الnafyi maxaan isku ogey ihbaatun waxaa tihi ilaa intayni saddexda u dembeeyey mubatka ahayd laba ka sogo laba aan kugu furay mooyeen weeye marka maxaa dhacay laba dalqood fasintaani waa sidaa waad karate farobale waa adoo yidhi uun anti طaaliqun alaaan yaqacna ilaa alaaan laa taqacu ilaa intayni taqacaani adoo yidhi un wey saddex dhacaysaan kugu furay saddexaan dhacaynin baan ka soo gooyey laba dhacaysa mooyeen adoo yidhi wey warkawaad garatay marmale istiqraaqiyo tansiruna waxaa wey maanan aamusinba hadalkii waan dareeriyeyba alaaan ilaa alaaan ila snatayni baan idhi maana aamusay wاlkalaamu cinda alcarabi baakhiri la bawalihi waad garateen baan u malay ka socodho waqiila waxaa la yidhi alaau way qiilka asagu muxuu qabaa istiqraaq baa meesha yimide waa laqwi warkaadu marka waa maxay saddexda waa dhacen wey ilaa intayn dambe looma baahno lanna shardiga isnaad ku tumatay anlaa yastaqriqa saddex baa sheegtay ilaa alaaan saddex tagta wey qiilku marka waa daciif hadalkiiba maanan ka degina goormadna xukuntaabaan leena waqiila waxaa la yidhi alqatun dhacaysa qiilka isagu wuxuu leey dalqad baa dhico waa sidee wuxuu leey lianna alistinaaa alawal waa faasid alistinaa min alawal waa faasid kii hore ee allaqtu alaaan waa ka kacbuur kii u dambeeyey ee ilaa alaaan laba ka goo dalqatun baa dhacaysa qiilka horkiisu waa sida lianna alistinaa alawal waa faasid listiqraaqihi fayansarifu ila aani fayansarifu alistinaa aلثaani oo inayinka ah inaynka ila alawali ayib saasuu asagu u jeedaa isna awalkana waa kee hadda waa ka dhexe alisna alawal waa ka dhexe anta taaliqun alaaan waa musnaaminu isna asagu ma ah ilaa alaaan baa faasida ah. maxay faasido u noqota waxayba laqday hadalka bilowgiis marka kala goobuu qilku ku leeyahay gabadhyahay saddex baan kugu furay laba mooyeen maxaa ka soo hadhay dalqa waaxida waqiila dalqatun waa sida aan iskaga soconno xoogu waxay u baahan tahay maskaxda in la yar afurmo laakiin qaacidada kuusoo sheegay labadii qaacido dad xusuusato ku dhibi mayso aw qaala wuxuu ihi anti taaliqun khamsan shan baad ku furan tahay buuri ilaa alaaan saddex mooye fa tintaani laba dalqood baa dhacaysa wuxuu ihi shan baan kugu furay saddex aan soo reebtay mooyeen maxaa dhacay laba dalqadood baa dhacday maxaa kuu hadhay hal un baa kuu hadhay taana waxay ku dhisan tahay laba wejoo shaaficiyadu leeyihiinoo istinuhu هل يرجع إلى almalfuudi bihi أو ila المملوك bihi ma waxa aad leedahay dalaqaadku isnuu u laabtaa mise waxa aad ku hadashay sida raajixee annaga mashhuurka iyaga waxaa weeye alisnaau yacuud wuxuu u laabtaa ila almalfuudi bihi haddaad tira gabadh yahay waxaan kugu furay waxaan kugu furay baa tiri toban baan kugu furay laba dalqadood mooyeen maxaa halbaa ku toban baan kugu furaa laba mooye ma hal dhacay mise labaa soo hadhaysa hal dalqad baa dhacaysa laba dalqad baa kuu soo hadhaysa idan waxaan leenahay isnuhu maadaama uu lafdi yahay dalaaqana weedha la ictibaariyo almuctabaru waa fi listinaa'i wa almalfuud bihi waxa lagu hadlay wey la eegi maayo inuu ka badan yahay sharcigii cabidkiisii wixii alla ku siiyey wej kale wuxuu leeyahay alictibaaru waa almamluuk لأنa زiyaadةa waa lغwun walaa cibraةa biha sidaasay laisku marka anti طaaliqun hamسa طalaqaatin شhan baan kugu furay ilaa ثaلaaثa faintaani laba dalqood baa dhacaysa شhan marka laga gooyo labo an marka laga gooyo cafan saddex maxaa kuu soo hadhay hantii maxaa ka dhacay hantii faintaani waa sida hantaad fiirinaysa dalaqaadka fiirin maysid markaad tira شhan baan kugu furay شhan dalqood ka soo qaad ilaa alaaan saddex mooyeen maxaa dhacay laba dalqood baa ka go'day anti labadaas islaamta ku fakatay markay fakato labadaas u laaba cadadka sharciga maxaa meesha kugu saaray hal dalqad wa qiila waxaa layidhi alaaun saddex baa dhacaysa qiilku markuu ictibaarinhaya waa kii lahaa weeye alictibaaru fi listinaa waa maxay waa almamluuku bihi dalaqaadka sharcigu ku siiyey unbaa la ictibaarin oo waxaa tidhi marka waa adoo yidhi buu ku leeyahy anti aaliqun alaaan ilaa alaa adoo yidhi wey saddexdood waa dhacday waana isna mustaqriqa aw qaala wuxuu yidhi anti aaliqun alaaan saddex baad furan tahay buur ilaa nisfa dalqad barhkeed mooyee fa alaaun cala saxiix saddex baa dhacayso gabadhu ku furmaysa waxaa tii anti aaliqun alaaan ilaa nisfa alqatin waxaan leenahay saddex markaad tuurtay oo tiri waxaan ka sugaya dalqad niskeed ra'yigii raajacan waa maxay dalqadda aad nis ka soo hedhay ka soo reebtay ma ka hadhee way buuxsami way isku dhegi kadibna dalqad buxay noqon ayadna waxay raacday maye salaasadii bay noqotay iqaaca la buuxin jire ma waxaa la buuxin jiray reebidda iqaaca dhiciddaa la buuxin jire ma reebiddaa la buuxin jiray sheekh maxamed sadiga xalay habeen horeba soo marayo maaha ninku wuxuu yidhi anti aaliqun alaaan saddex baad ku furan tahay buui nisfa dalqatin saddexdaas dalqad ka mida nuskeed mooyee idan laba dalqadu waa dhacday iyo dalqad barhkeed ma tahay mise maaha soo hadhay wuxuu ku dheghayaa barhkii faniinay buu ku dheghayaa islaanti tagtay wey lanna maa laa yatabacad fa dikru bacdihim isku ogeyn ka dikri kullihi haye ma ahayn ma ahayn iqaaca la buuxin jiray waxbaa hadda dalqadii nus ma noqotay baabu alaaq waxaan isku ognahay aalaaqu laa yatabacad hadda tabciid baad samaysay dalqad buuxda haddaad soo reebi lahayd waa kuu soo reebi lahayd marka laakiin maxaad samaysay dalqad baad kala nusto ood kala badhay walaaqu laa yaqbalu tabciida alaaqna ma aqbalo nusayn haddaad barhba fasaxday barh kale waa raaci wey warka waad fahantaila taaga socon alaau saddex baa dhic cala sax haddaynu qabsanno ayb takmiila linisfi اlbaaqi fi lmusnaa minhu musnaa minhugu wax ka soo hadhay ee nuska ah baan buuxinayna ayb lanna takmiilku wuxuu galaa fi liqaaci taliiban lilxaraam meesha xalaal iyo xaraam baa ku kulmaaya inay islaantu kaa furataan la xoojinaya tabciidku halkaasoo ka imanaya taaniga adigu ku taageeray wuxuu ku leeyahay laba unbaa dhici taanigu wuxuu leeyahy laba dalqad saxiixa muqaabilkiisu laba dalqood baa dhici buu leeyahay muxuu jeedaa isagu labaa faniintay tanuskaana waa la buuxin waxa lagu buuxinayaa baaqiyeelid ninkaasaa ku taageersan wuxuu leeyahay isagu marka eh, muqaabilku lianna istinaaa albacdi waa ka istinaaءi اlkulli ilaa nisfa alati nis soo reebtay ilaa alatan bay la mid tahay bule iilku ka soo horjeeda saxiix aan socon walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun wuxuu gudbay alaaqaas wuxuu ka soo baxay isnihii caadiga ahaa ee luqada ahaabuu ka soo baxay alistinaau bilaa bixdaa akhwaatiha buu ka soo baxay hadda wuxuu gudbay istinihii ku saabsanaa mashiiada istinihii curfiga ah ama sharciga u yaqaanee walow qaala hadduu yidhahdo anti aaliqun in allah gabadh waad furantahay haddii alla yidhaahdo ow muxuu idhi anti aaliqun in lam yasha illaahu alle hadduusan doonin waad furan tahay buuhi waqasada wuxuuna u qasda markuu in sha allah u lahaa atacliiqa ku-xidhid oo ku xidha alaaqa mashiicada ilaahay hadduu tabaruq u yidhi ama carabkiisu bartay ama sabqulisaan yahay waxba ka dhici maayo waxba ka dhici maayo bimacnaa ninkan maba tacliiqinin weeye istinana lama imaano markaa iyada tabaruq buu oola yimid carabkaa bartay camalan mxu ah biاlistinaaءi sharci buu u arkaayey taa culays ma laha laakiin markuu u jeedo tacliiq lam yaqac dhici maxaa yeelay mashii'ada ilaahay wax ku xidhay waa adoo ku xidhay shay sifo ku xidhay iyo shardi in dakhalti daara fa anti taaliqun haddaad tidhaahdo oo gabadhu daarta geli weyd miyay furmaysay maya haddana maxaa tidhi gabadhya waad furan tahay ilaahay hadduu yidhaahdo ilaahay xilliguu dooni ama uu diidi lama yaqaan marka waxaa weeye waa ka tacliiqi bilmustaxiil fayalqu marka alaaqa ma dhacayo alaaqa ma dhacayo sidaasuu leh lianna cadam almashii'ati waa hayru macluum baan lena waa kama ana almashii'ata hayru macluuma halkaasay marahayaan waqasada tacliiqa wuxuu ka saarahaya ka ixtiraazaya cinda tabaruqi iyo sabqulisaanki iyo wixii la halmaal ya markee ha wuu dhachaya wuu dhacaya marka ayada lanna waa alaaqaad ku hadashay ictibaar ma laha isninahaadu isnahada iyo insha allah waa ictibaar markaa ma lam yaqac ma dhacahayo weeye hadduusan tacliiq u qasdinna wuu dhacahayaa wey wakadaa sidoo kale qiil baasna meesha ku jira ule ma dhacahayo iilba meesha ku jira wuxuu le wuu dhacahaya cafwan qiilku wuxuu le wuu dhacaya lianna tacliiqa bilmustaxiil laqow baa laga soo qaadaya kadibna waxaa la ictibaariyaa lafdiga ku hadashay dalaaqa waa ku qabanaya qiil baa sidaa sidoo kale yamnacu اlistinaau isnu wuxuu diidaa inciqaada tacliiqin tacliiq guntankiibuu diidaa waxaa tihi in dakhali daara faanti aaliqun in sha allahu baa tii taliiqa ma guntamahayaad in sha allah waad ka dabageysay aggeed ma guntamayo marka ilaahay xilliguu doonay war looma hayo haddiiba in sha allahu alaaqii munajaska ay diidaysay alaaqii mucalaqa maxaad moodaa wey hadda sumaynan soo mar haddaad tira anti aaliqun in sha allah lam yaqac sumaynan soo mari oo alaaq munajasa kaas xagga hore marka laga fiiriyo laakiin hadda wuxuu ahaaba mucalaq bishari markaas haddana mashiia ku sii xidhay iyo istina sharci ah anti aaliqun baa tiri in dakhalti daara in sha allah idan wuu diidahayaa wey wa ciqin wakadalika wuxuu diiday istinuhu inciqaada ciqin buu diidahaya waxaad tihi anta xorun in sha allah addoonkaada baa tiri ilah haduu yidhahdo xor baa tahay ilahay goormuu dhiho dooni lama yaqaan ma guntamayo xoro wayamiinin dhaar dhaar baad ku dhaaratay waxaad tidhi ilaahay subxaana wallaahi bay hawshu sidaa iyo sidaa tahay in sha baad tii dhaartaa ma guntamin ayaduna wa nadirin sharadkii soomaalidu waxay sharadka u yaqaana waxaa tii lilahi calaya kada wa kada hadduu waxaay waxaa la sameeyo anadr lmucaawada aad jirteen ama nadr lmuqaabala waxaad tidhahdaanba in allah baadana raacisa nadarkaana ma guntami iyo kulli tasarufin maamul kastoo dhan baan guntamayn haddii lagu xidho mashii'ada ilaahay kaalbayci waalijaarati ila aakhirih ayib waxaad tihi shaygan waan kaa iibiyey in sha allah intaasaan kaa siistay in sha allah hadaye cuquuddii loo baahnaa tanjiiska looga baahnaa ee tacliiqa diidi jirtooo dhanba haddaad insha sha allahu raaciso ma dhacayso mana guntamayso saasuu ujeeda aan iskaga socon walow qaala hadduu yidhaahdo ya aaliqu in sha allah bui waqaca alaaqu fi asaxi anti aaliqun baa laisku ogaayay hadda gabadha magacba ogu yaray wuxuu ihi yaa aaliqu tii in sha allah tii furayday in sha allah bui waqaca alaaqu waa dhacaya filas haddaynu qabsan waa dhacaaya limaada waxaan leenahay alaaqu afcaal iyo aqwaal baa laisku ogaa iyo sifaad iyo howlo noocaas asmaabaad isticmaasha magac gabadha magac baad ooga dhigtay alaaq isnaah waxaa laisku ogaa inuu galo afcaasha duuna alasmaa waa adoo yidhi bay leeyihin shaaficiyadu yaa aswadu in allah yaa aswadu insha kii madoobaayo insha allah markaad tirado waa ikhbaar can wax dhacay ka warramaysa insha allah waxba faa'iidin markaad tira gabadha yaa taaliqu tii furay maruu dhacay waa ikhbaar can wuquucin طalaaqin min qablu dhacay insha allahuna waa jumlo keligeed iskaga socoto meel laaban walaa yuqaalu lilxaasili in sha allah shay hirgaloo dhacayna in sha allahu lama yidhaahdo halkaasay ka duulayaan laakiin markaad tiri anti aaliqun in sha allah waxaad ka warramaysa insha buu ahaa shay aad curinayso ood ku xidhayso mashiia ilaahay buu ahaa laakiin markaad tidhaahdo yaa aaliqu in sha allah waa ihbaar ihbaar aad ka warrasamayso weeye hawl hirgashay oo dhacday waad fahanteen ma faariqa farqiga meesha ku jira aan iskaga socon aanigu asagu wuxuu leeyahay anigasu wuxuu leeyahay ma dhacahayo lanna waa inshaaun fi lmacna inshaaun fi lmacnaa weeyo ka qowlika طallaqtuki aw anti طaaliqun insha xagga macnahu saa ka yahay buu ihi lafdi ahaanba ha ka duwanaade aw qaala wuxuu idhi anti طaaliqun ilaa an yashaa allah waad furan tahay buu idhi ilaa an yashaa allah ilaahay inuusan dooninba mooyeen furitaankaada falaa yaqacu fi lasaxi ma dhacahayo kaas asagu dhici maayo maxaa yeelay isnaa اlmashii'a yuujibu xasra اlwuquuci fi xaalati cadami mashii'ati lamana garanhayaan leena ilaa alla inuusan dooninba mooyeen cadamu mashii'ati l wuquuci طalaaq lama garanayo marka falaa yaqacu fi lasax aanigu wuxuu le waa dhacahaya waa madhab اljumhuur taanigu waxayna ku tiriyeen shaaficiyadu badankood qowlkan hadda inoo qoran halad asaxa halad bay ka soo qaadeen halad bay ka soo qaadeen aw qaala wuxuu uhi anti طaaliqun ilaa an yashaa allah ilaa an yashaa allah hadda waa cadam iyo nafyi baad looga jeedaa waad furan tahay buu ihi ilaahay inuusan dooninba furitaankaada mooyeen cadamu mashii'at اllahi waa hayru macluuma saa darteed falaa yaqacu طalaaqu fi اlasaxi muqaabilku wuxuu leeyahay waa dhacahaya waa madhab اljumhuur wa cadaw اlasaxa hunaa halطan bay ku tiriyaan waana masale la isku hayo muran badan baana ka taagan <clears throat> lanna siiqadan hadda meesha ka muuqatay leeyihin waa siiqatu tacliiqin bicadam اlmashii'a daahirkeedu wadda sidaas wey waxaana ka fiicnan lahayd in lam yasha ilah in lam yasha ilaa inuu noo dhasay u caddaato laakiin ilaa an yashaa allah xerta qaarkood waa ku khaldami kara faslun fi lbaabi الraabic baabkii afraada ku saabsanaa fi shaki fi اطalaaq alaaqiga oo laga shakiyey ashaku fi alaq waa dhib badan yahay si fican laskaga fiiriyo yani kii hore waa ka fudud yahay laakiin masaa'ilkiisaan ujeedaa ya boolkeen hmm. soo maray hadde waa meesha lagu yidhiba waa khalad sooma wadaadda ay ku dagaalameen dhicitaanka ayaa la xoojiyo madhab marka waxaa loogu tiriya haladkaba waa sida ashaku fi alaaq saddex nooc buu ashaku fii asli alaaq islaantii baad ka shakida ma furtay mise ma aan furinba afkaada alaaqma ka soo baxay mise maya taa waa qodob falaa yaqacu bilijmac midka labaad waa shakun fii cadadi alaaq islaanta waabaad furtaye ma dalqad baad ku furtay mise labaad ka shakida midana baxiba iman doona nooca saddexaad waa ashaku fii maxali alaaq maxaali baad furtay mise xaliimaad furtay ma zaynab baad ku faninaysa baasha mise faadumo saddexdaa nooc buu noqdaa saddexda matni buu sheekhu gelaya aan insha allah ayib wuxuu yidhi shaka idaa shaka fi alaaq fii alaaqin hadduu ku shakiyo furitaan falaa yaqacu ma dhacayo ijmaacan waxaa soo naqliya alimaam almaxaamili wa tabicahu lmutaakhiruun kannawowi alraafici wabni xajar alhaytami warimli iyo jamaaca marka haddaad islaantii ka shakido ma furta mise furin asal waa maxay waad qabtay saddex bay kugu mehersanayd cadayna ma jirto adiguna ma ogida gabadhi kaama furmin reerkaada dhaqawi aw mase shaka wuxuu ku shakiyey fii cadadin tiruu ku shakiyey in furitaan ka dhacay wuu hubaa oo dibnihiisu furitaan soo maray wuu hubaa laakiin wuxuu ka shakisan yahay ma laba dalqood baa kaa dhacay ma mid baa kaa dhacday ma saddex baa kaa faniinay fa yaqacu laqalu tiradaa kolba ka u yarbaad yaa dhacahaya lأnna huwa اlyaqiin baan leenahay midka u yar baa la hubaa ziyaadaduna waa mashkuuka kulu mashkuukinna waa mulqan fi sharic aan isku ogey imaam maalik wuxuu yidhaahdaa yu'khadu biاlakar haddaad dalaqaadkii inuu aad islaanta furtay hubto cadadkiina aad ka shikido saddexba ka soo qaad buu ku leehay dhacday mise labaa kaa dhacday baad ku shikiday saddex ka soo qaad ee cafwan waxaan ujeedaa laba ka soo qaad ma labaa kaa dhacay ma saddex baa kaa dhacay saddex ka soo qaad had iyo goor meesha badan xukun buu leehay sidaa darteed bay odhan jireen saciid cafwan saciid bin abdilcaziz atanuukhi iyo wadaadka awsaaci ahaa ufariqu bishaki walaa ajmacu bishak jamaca min asalaf ninkii iyo xaaskiisa baan ku kala furaynaa ixtiyaaan wa tawarucan laakiin shaki iskugu geeni mayno shaki iskugu nin iyo xaaska iskaga dhigi mayno nufariqu bishak walaa najmacu bishak saasay u jeedaan taaan iskaga soconno <clears throat> walaa yakfaa mana qarsoonuu sheekhu ku yidhi mana qarsoono alwaracu xaalmiiradku waracu hunaa tacaariif badan baa laga bixiyaa laakiin sawaabku waa maxay waracu waa tarku maa yukhaafu dararuhu fi اlaakhira alwarac marka la soo gebagabeeyo waa inaad ka fogaato iska dhowrto shay walbood ka cabsanaysa aakhara amuu ku dhibaa tarku maa yukhaafu dararuhu fi اlaakhira mubaaxba ha noqdo shay walbood ka baqaysa aakhara amuu dhib kuu keenaa ama wax ka soo gaadhaa in laga fogaadaa waraca la yidhahdaa iyo xaalmiradku waa sida zuhdiguna wuxuu ahaa tarku maa laa yanfacu fi اlaakhira azuhdu waa maxay wax walboon aakhara wax ku taraynin adduunyada iskaga fogow hadalka maalaa yacniga meel muxuu ahayey aan wax ku tarayn waqti dhumiska kullu maa laa yanfacu fi اlaakhira oo laga fogaado huwa الzuhd wax walboo dhibkiisa aakhira laga baqahayana in laga fogaado huwa اlwarac tii buu sheekhu kuu sheegay walaa yakfa alwaracu ma qarsoono waracuna huna waa max fii baabi اطalaaq waa alأkhdu biaswa taqdiirayn alأkhd biaswa'i taqdiirayn baan dhahnaa annagu labada taqdiir labada qiyaas kolba ka u liita ku dhaqan adugu islaanta waxaad ka shikadee madalqad baad ku furtay mise labo laba ka soo qaad kadibna soo cesho hadday ciddadii dhamaatayna dib u gurso ma labaad ku furtay mise saddex ayaad ku baltantay saddex ka soo qaad kadibna markay nin kale guursato oo la soo furo haddiiba dhacdo markaa ka agdhowo oo dib u guurso haddii kalena haddee saa ku samir as waa taqdiireen waa sidaa ma dalqad baa ku furtay dalqad ka soo qaad maxaan qadaraynaa had iyo goor sida adag baan qadarayna xadiidkii dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk maa xaaka fii sadrika fadachu walaa tuxarimu calى axadi alxalaalu bayinu wاlxaraamu bayin baynahuma umuur mushtabihaat halkaas ayaa uushu gelaysaa ayb wadaadaha ku yidhi nufariqu bishaki walaa najmacu bishakina saasay u jeedaan awsaaciya saaxiibadii walow qaala hadduu yidhaahdo in kaana da aa'iru shimbarkan hadduu yahay uraaban tuke fa anti aaliqun waad furan tahay buui wax walbay farta gelinayaan shimbir socduu shimbirkaas hadduu yahay tuke waad furan wa qaala aakharu mid kalena wuxuu yidhi in lam yakunhu tuke hadduusan ahayn fa imra'atii aaliqun buui labaaba ismeesha taagan mid buu maxaad u shikinaysaa tuke hadduusan ahayn buu islaanta iga furan asna wuxuu yidhi hadduu tuke yahay way furan tahay laba nin baaba wajuhila shimbirkii baa la garan waayey iskaba tegba shimbirkii duulba waa dheelmaday ma boonlaba ma tuka ma fiimba <laughs> lama yaqaan wajuhila lam yuxkam la xukumi ma bialaaqi axadin mid furitaankii la xukumaya ma jiraan marka lam yuxkam la xukumi maayo bialaaqi axadin lama xukumayo kii dambe lam yakunhu yidhi iyo kii hore warka caddeeyey midna waxba ka furmi mahayaan maxaa yeele maxaan la hubin ma mise tuka ma aha walasluna waa baqaau alaaq cismadii baan ku daynaynaa halkaa iska joogta wey alimaam ashacbi iyo makxuul ashaami abu cubayd qaabnu salaam waxay nikaax alaaqu waa dhacayaa bayli alaaqu waa dhacay ayb halkaasa iyagu la mareen oo waxay mareen in la qaato ixtiyaadki bay aadeen nimankan waxaan isku ogeyn hadda waxaad soo marteen ashaku fii asli alaaqi waxaa weeyaan laa yaqacu ijmaacan baynu soo ogeyn sidoo kale la mid tahay oo lagu xidhay sifadii ayaan hirgelkeedii lahaynin goorma marka cad alaaq ba ka hadallaa sifadii baaman lahaynin wax lagu xidhay wuxuu matukaa mise ma aha inuusan ahayna lama ogo inuu yahayna lama ogo matukaama wax kala war idan waxaan leenahay lam dhici maayo lijawaazi an yakuuna hayra quraabinba inuu tukanya baltan ma aha ya wasaato talaq baa dhacay leeyihiin labadooba nin walba shantis ka furmaysaa bay leeyihin bay saa u yeeleen fain qaalahumaa labadii weerood hadduu rajulun baa nin baa lizawjatay laba xaas ku yidhi tulliqad ixdaahuma midood baa furmaysa iblaahi wuxuu yihi shimbarka hadduu tukaya tukaya waa furan tii kalena wuxuu yidhi hadduusan tukan ahayn waad furanta laba gabdhood saynabi wuxuu yidhi duulahay hadduu tukan yahay waad furanta tii kalena muxuu ku yidhi tukan ahayn waad furan tahay midood fur maxaa yeelay shimbirka ama tuka wey ama tuka ma aha laa waasitata baynahuma wax u dhexeeya ma jiro labada islaama mid baa faniinta qasab weeye lanno shimbirku inuu tukan noqdo iyo inuusan noqon labadan bay ahayd labadii dalaaq buu ku riday labadii midna xaali midna xaliima ku riday marka labadaa mid baa furan waasida ma jirto laa waasida bayn anafyi walibaat salbi iijaab buu taasi waa iska caddahay haddaba waayahay tii furantay see lagu ogaan walazimahu waxaa ku laazimaya albaxu walbayaan inuu baaro shimbirkii laga daba tago gorgor iyo wax laga sii dabadaayo meeluhu ku daga la fiiriyo la qiyaaso qaabku u duulayey haddii uu wax ka tegey mxuu ahaayey saaliya wax ka tega la fiiriyo idan waa inuu <laughs> walbaya inuu caddeeyo goormaha hadda goorma wax caddaynaya lazimahu اlbaxu baadhida asagay ku laazim wاlbayaanu inuu caddayna waa laga rimaa waa markuu yahay caaliman biطaa'ir shimbirkii duulay hadduu garanayo caddee baa la dhihi shimbirka adaa garanhayo ma tuku ahaa mise tuka ma ahayn haddii la garan waayo soo ma ah lam yalzamhu اlbayaanu wayuqbalu qowluhu fi dalik inaga mariya waa iska war uun iyo maskax furfurid weeye walow allaqa hadduu furo ixdaahumaa midood buu furay labadii gabdhoode uu qabay bicayniha qudhigeedii laba xaasuu lahaaba mid furay wuuna cayimay wuu bardhabay heblaay waad furan tahay buui uma jahilahaa wuuba hafay wuu iloobay binisyaani aw binaxwihi war labadii gabdhoodee saaka mid furtay tee ahayd warbulkaad xaliim war ma ahayn xaliimaata nabad bay qabtahay maba islaan la furay ma eke shaki baa gale warba garan maayo gabadhii la furay see loo heli waayahay wuqifa waa la jooji ninkii joosaal tan uma galmoon kartid tanna uma galmoon kartid xataa yadakara ilaa uu maanka u noqdo xalay xaggeed bariday xaggaa gabadheed ku qorayd hebla waxbaa dib loo fiirin dibbal u dhugaa la dib ka fikir oo hawsha garwaaqsaa la dib baa loo celinaya walaa yuaalabu laga dalbi maayo bibayaanin caddayn tii aad furtay eed bardhowday caddee la odhan maayo in sadaqataahu sadaqataahu hadday u rumeeyaan fi ljahli wanisyaan hadday igu yidhahda ninku waa nin halmaan badan waa naqaanaa oo waa siisa waa iska hanfado ay dhahaan caddayn laga dalbi maayo loo daba istaagi maayo waxaa la odhanayaa bal intu ka soo noqonayo ha la sugo ayagaaba marka xaqa iska lahaa wax caddaynta iyo degdeg deg ayagaa iska lahay ayaga haday u rumeeyeen waa laga warsugahaya ayib in sadaqatahuba anigana kaagaa kaa saxan lianna alxaqa lahuma sharaxa muxuu ku leeyahay lianna he matnigana sharaxana maxaa kugu dhigan lahuma baa kaa diideysa <laughs> ya ma noqona ilaa warku caddaado waqfigu waa joogsanaya almualaba bilbayaankii cadee warkii cadee lalahaa cagta laga qaada waa yirkaadiy bal ninka anaga naqo iskahanfada intuu balkama hirsanayo sug hadday dhahaan ayagu waa la suga yaga iska lahaa horan ba u degdegaynay walow qaala hadduu yidhahda gabadhi uu qabay iyo wala ajnabiyatin mid kaleo ajnabi a ah, barankafayla ah. wuxuu yidhi ixdaakumaa midiin daaliqun way furanta hadda maxaaba iska qusay islaantiisii iyo gabadh dariskoo soo wareegto fadhid waad furantiin labadiinuba cafwan midiin baa furan buui midiin baa furan wa qaala wuxuuna yidhi qasadtu waxaan oola jeeda furitaanka aljnabiyata midan doolkay soo wareegtaan oola jeeda qubila waa laga yeeli fil asixi warkaa waa laga yeeli islaamtis way u joogi tii doolkayd baana furmaysay ee soo wareegtay soo daqantay maxaa waxaan leenahay lafdigu waa muxtamal lafdigu muxtamil wey dalaaq wuu ixtimaalaa inuu tan oola jeeday inuu tan oola jeedayba waa ixtimaala mar ixdaakuma bu lafdiga fiiriya midiin oo kaadi midiin waa furan tahay buu idhi kadibna lafdigu maadaama muxtamil niyaan u baahnay niyadiisana wuxuu idhi islaanteeda ooma jeedina tanaan u jeeday walaslu cadamu alaaq ninka islaanta maxaan kaga furaynaa xaaskada iska qab wey fi lasax wa huwa almansuusu fi اlumi wاlimla wa bihi qaala اjumhuur jumhuur اlfuqahana sidaasay qabaan jumhuur ashaaficiya aaniga fiicano wuxuu leeyahay laga dhegaysan maayo buu tuuray ixdaakum maa aaliqun buu yidhi wuxuuna alaaq ku tuuray maxal alaaq aqbalay midaan aqbalin kii aan aqbalin alaaq ma qabto fansarafa ilaa maxalihi maxalkiisi baa loo awuli daahirkaana khilaafsanya warkiisu laga dhagaysan maaya aanigu sidaasuu leh ayb waxayna ku miaaliyeen aaniguu leeyahay kamaa low awsaa biaxadi muxuu ahaye biablin min qubuulihi nin dhimanaya wuxuu yidhi durbaanahayga mid kamidaan dardaarmay buui kitaabwasayna kusoo maray wuxuuna lahaa durbaan dagaal iyo mid ciyaareed iyo turun buu lahaa dardaaranka waxaan u xawilaynaa durbaanka mubaaxa ah midka xun u awli mayno aanigu halkaasu qabtay wuxuu hi maadaama ixdaakum taaliqun u yidhi lafdiguna ay soo wada galeen alaaqan meel uu qabtay iyo meeluusan qabanina uu ku tuuray waxaan u awilaynaa meeshuu qaban lahaa warkiisana laga dhagaysan maayo sidaan mxuu ahaa muusigii warkiisa ugu fasirayna maxalkiisa tanna waa sidoo kale saanigu warkiisu war sahlan ma ah walow qaala hadduu yidhaahdo zaynabun aaliqu way furan tahay buur gabadh xaaskiisa zaynab baa islaan kaloo deriskana zaynab baa la wa qaala wuxuuna yidhi qasadtu ajnabiyata zaynabti aan baan u jeedo way dhib badan tahay falaa cala saxiixi falaa yuqbalu laga aqbali maayo laga dhegaysan alaaqo waa dhachaya waa tan laga dhegaysan maayo walfarqu bayna suuratayn suuradda hadda u dambaysee laga dhegaystay iyo tan waxaa u dhaxeeya tii hore lafdigay labada gabdhood buu soo wadagalay ajnabiyadda iyo xaaskiisuba ixdaakumaa buuhi ixdaakumaa ayib tasriixna lagama helin bismi zawjatihi waa suuraddii hore lafdigu waa shaamil lizawjati wاlajnabiya magacna muusan sheegin ama huna magaceedii buu caddeeyey zaynabu aaliqun buu idhi marka waxaan leenahay zaynab waa islaantaadii tanna waa islaantaadii zaynab kale maxaa kaa galay lafdigu ay soo gashaaba ma jira meesha magacana taadaad ujeedo magaca la yidhahdaa meel qiil oon ku hayna ma jire gabadhu waa furantay wy walow qaala lizawjatii xaaskiisa hadduu ku yidhahdo ixdaakuma lizawjatay cafwan labadii uu qabay wuxuu ku yidhi ixdaakuma midiin baa aaliqun furan waqasada wuxuuna u jeeda mucayanata xagga niyada labadii xaase uu qaba buui ixdaakuma midiin aaliqun way furan tahay buui waqasada niyadana mucayanata mid u jeeda inuu hoos u furo ulliqat ilmucayana waxaa furmaysa tii niyada lagu hayeybaa furmaysa lann lafdigana way soo wada gelayaan niyadana lagu cadeeyey marka waa furantay midda ayada ah wailaa mid gooni uusan niyada ku haynin lafdigu uun iska tuuray faixdaahumaa aaliqun mubhamatan midood baa furmi aan cayinayn ixdaakumaa aaliqun buuri niyadana midna kumuusan haynin go'aansaday inuu maanta uu tuuro un lafdi ku dhacaya midood lafdigana wuu tuuray marka faixdaahumaa aaliqun midood baa furmaysa laakiin mubhama ayb tii mubhamada hayda haddee see loo soo saari lama garan haye falaadhi cirka loo goonay maxaa tiri mid walba filo weeye wayalzamu waxaa ku laazimaya albayaanu caddayn baa ku laazimay fi lxaalati اlulaa xaaladda hore marku uu yidhi ixdaakumaa aaliqun gabadh gabdhaha ka midana uu u jeeday waxaan la odhan tii aad u jeeday maxaliima mise waa ceeblo waa la weydiin bayaankan waa maxay waa in tii cayimidda ahayd niyada ka cayineed uu afka ka sheego heblay ahayd tacyiin hadda kama rabna lanna mucayanay ahayd kaanad mucayanatan fi اlqasdi wالniya waxaan ka rabnaa ikhbaar uu sheego tanay ahayd uu dhaho tii aan niyeysnaa waata waana bayaankaas waa calى اlfawr cindana wa cinda ahli اlcilm liأnna litaratubi axkaami اlfiraaq dalaaqu markuu dhacaa dee axkaam baa ku xidhan axkaamta ku xidhnayd baa markaas ayaa bilaaban lahayd laga dhegaysan marka inuu aamuso wayalzamu waxaa kaloo ku laazimi altacyiinu bardhabid fi اthaaniyati fi اlmasala الthaaniya fas'aladii labaad ee gabadhu mubhamada ahayd ee uu lafdi iska tuuro dalaaq midna uusan nigeysnayn waxaan leenahay cayin dalaaqi wuu hehaabaya waa ku sabaynayaa mid wadakada ka saar leenahay mid un taabo miduu taabtaa markaa yaa furmaysa qiyaasan kamaa low aslama calaa akara min arbacin baan idhi sideed ama sagaal ama lix ama shan asagoo qaba soo islaamo maxaan ku dhahaynaa inti faniin lahayd ee afarta ka badnayd waa mubhame miduu madaxa ka taaban lena soo sidoo kale halkaasaan la maray masladaasaan oga qeys qaadana laakiin jamaaca min alfuqahaa waxay leeyihiin oo qataade iyo maalik iyo qaasim iyo saalim ibnu cabdilaahi iyo ibnu cabaasna waa laga soo gooriyahay labaduba way furmahayaan bay idhahdaan waa suuradan dambe wuxuu yihi ixdaakumaa aaliqun midna ooma jeedin wuu iska sii daaye labadu furme halkaasay wadaadaha ku tageen waa riwaaya can maalik nakhaci iyo sufyaan athawri xamed bn sleyman ayagu waxay leeyihiin wuu kala dooran dhib ma lehe labadooda tuu doono ayuu furahaya ilaa lix qowl bay salafku qadiyadda kaliyan iskaga socon intaa gabdhaha uu ka cayimahayo maxaa la samayn wa tuczalaani waa laga dheerayn labadii gabdhood canhu can الزawj ilan tanna hadhow way furmi kartaa oo dhakadu ka taaban karaa tanna wuu ka taaban karaay ilaa uu fallaadhan sabaynaysa ridahayo gabdhaha ka dheero baa la ma agmari kartid ooma galmoon kartid xaasas ahaanoo lama dhaqmayso ila albayaani caddaynta fii cinda tacyiin aw itacyiini bardhibidda fi libhaami tacyiinku waa markuu yimaado ibhaam jiro bayaankuna waa markuu jiro tacyiin fi lqasdi oo ikhbaar loo baahan wa calayhi dushiisa waxaa ah albidaaru inuu u degdego bihimaa ay bitacyiini aw tibyaan inuu u degdega labadaabaa rabaa fowran maay xuquuq badan baa ku xidhan ayb aamus laga dhegaysan maayo wa nafaqatumaa biilkooduna filxaali dushiisay saaranta ilaa uu gabdhaha warkooda caddaynayo tanaan furay iyo tanaan u doorto uu ka odhanhaya weli waa maxay asagay u xidxidhan yihiin ragoo dhanna oga joogaan marka waa in uu biilkoodii masruufkoodii sida u bixiyo wayaqacu alaaq haddaba waa yahay markuu tacyiin dhaco iyo tabyiin dhaco ama bayaan alaaqii muxuu ku dhacahayaa wayaqacu alaaqu alaaq wuxuu ku dhacahayaa bilafdi maalinkuu yidhi ixdaakumaa aaliqun ee alqadu dhacday baan leenahay ibtidaaan min waqti talafudi bialaaq halkaasay baashu ka bilaabatay fii xaalatay tacyiin wa cadamihiba bilaa khilaaf bilaa khilaaf idaa qasada mucayana ciddadeena way bilaabanaysaa xilgaas lafdigu dhacay ka bilaaban dhibba ma laha wuxuu leeya waqt lbayaan ayay hawshu ka bilaaban waqtulbayaan bay ka bilaabanaysa wa qiila waxaa la yidhi in lam yucayin hadduusan bardhabin tii mubhamada ahayd faalaaqu cinda tacyiini markaa la bardhabay buu alaaqu dhachayaaye lafdigii hore ixdaakum maa aaliqun waxba ku dhici maayo waana abi xaniifa la yidhahda warka asaga aan iskaga soconno asharku alaaqu ku dhacay bilafdi ciddaduna xilligaasay bilaabatay ee kala soocidun baan doonaynay wاlwaطu galmadu laysa bayaanan ma aha walaa tacyiinan hadduu yidhi ixdaakumaa aaliqun midna uu u jeeday kadibna midod u galmado dhihi mayno tan loo galmado mayno ta kale weeye tii loo jeeday in la furo waa cinda tacyiin markuu ibhaam jirayna hadduu ixdaakumaa aaliqun yidhi midna uusan u jeedin lafdigun iska tuuray kadibna uu labada gabdhood mid ka u galmado dhihi ta kale ayaa loo cayimay furitaanka dhakada laga saadhihi mayo wa waxaa la yidhi alwau tacyinu cinda alibhaam waigu waa tacyiin cinda alibhaam qiyaasan calaa wai اlmabiicati fii khiyaar waynu ku sooman kitaab albeyc addoontii la kala iibsaday ee zaman alkhiyaar ku jirtay haddaad u galmooto faskun lilbeyc buu ahaa qiilku marka halkaasu isagu fiirinhaya marka warkiisu ma sahlan walow qaala hadduu مشيرا ilىa waaxidatin wuxuu yidhi asagoo mid farta ku fiiqay haadihi اlmuطalaqatu taanfuray waata fabayaanu way ishaaradaas baar hadduu farta sidaa yidhahdo waxaan lena warku waad cadays lannu iraadadiisii iyo wuxuu doonayay buu ka warramay oo maxal mucayana ku tacalluqaysa aw amase wuxuu hi aradtu waxaan u jeeday lafdigii markaan tuurayay haadihi tan iyo wahaadihiba markaan saa lahaa ixdaakumaa aan lahaa tan iyo tanba waan u jeeday way wada furmahayaan haddee lafdiguna waa muxtamil ixdaakumaana kinaayaan u bedelaynaa midood markaan fiirino kadibna niyada uu sheegtay ayaan ku xukumayna aw mase qaal wuxuu idhi tan baan u jeeday inaan furo bal haadihi maye tanaan u jeeday buu idhi xukima bialaaqihima idiraabkaas uusbaraanbare bal uu la soo booday laga dhegaysan maayo wey kitaabu liqraar baad ku soo haddaad tidhaahdo iطiraabka noocaasi xaqulkhayr ku tacaluqayo lama aqbalaynin markaad tidhi haadihi baan u jeeda bal haadii toorada waad xukunta horta tagtay bal haadihi lagaa dhegaysan iraab min alula lagaa dhegaysan maxaa yeelay xaqu naas baa ku tacaluq gabadhi ciddaa kaga xidhan xuquuq baa kaga xidhan hawshaas weeye lagaa dhegaysan maayo rujuucu xayu aqara bixaqi hayrihi laa yuqbal haadaa marka waa fii daahir اlfatwa waalqada weeye amaa baynahu wa bayna allahi kaa dhexgeli niyadiisii hadduu islaanta meelaha oga soo dhuunto oo uu leeyana gabadh waba kama jira anugu tanaan furay afka igaga dhacaye reerkaada dhaqo oo hoosta ka heshiiyaan ayaga aakhare u taallaa laakiin annagu meeshaan ku aragnaa boolis baan ku fasaxayna waan kala fijinayna aahiran lagu <laughs> kala dhaqmahayaa ka socodho walaa yusmacu minhu liiraabu weeye can ilula maxaa yeelay eh, litacayuniha bilafdihi aydan mar hadduu sheegay mac asalaam aan ka soconna walow maata waa ishkaal kale walow maatata labada gabdhood ee ixdaakum ma taaliqun uu yidhi xagganna uusan kala saarin ayaaba qalaf yidhiba ishkaal kale sooma dhib kale walow maatata hadday dhintaan aw ixdaahumaa midood baa lagu soo booday qabla bayaani intuusan caddaynin tii niyada ka cayinayd iyo wa tacyinin bardhabe intuusan bardhaben markay mubhamada ahayd faalaaq horta baainu alaaqu waa baain ad islaanta dhaqaaqday geeriba waa timidba laakiin maa dhaxal baa meesha yaalle teebuu dhaxlahayaa ma wada dhaxlaya labada gabdhoodba asago ilan zawj baa meesha taagane ma midood buu dhexlahaya baiyad baiyad wuxuu ku yidhi dalaqi waa tegey isagu dalaq dhac midna waa furantay midna waa maxay ciddul wafaad baa u bilaabatayba lagu kala teg wuxuu iska dhabaatay baqiyad waxaa hadhay muaalabatu asaga in loo daba istaago libayaan alirtib waxaa loo daba istaagaya caddee aad furtay eda niyeysnayd si aan u ogaanno midaad dhaxlayso ayb libayan lirti dhaxalka caddayntiisa intaasaan daba taagannahay wax kaloo inoo hadhay ma jira wey qabla bayaanin wa tacyiinin fa alaaqu baainu alaaqi waa baa'i maxaa yeelay gabadha iyadoo dalqad aad ku furtay hadday eh, dhimato ama ay baaine ahayd baaine iyo baain isma dhexaan aniga sooma rijmacin la soo guuriyey ciddul wafaad hadday timaadana gabadha dhimatay rijciya kuwa ahayd ama nikaax kuugu xidhnaa unbaad isdhexlaysaan nikaax saxiixa ama rijciya dhaxashaah ayb marka waxaan leenahay uun caddee ibhaam hadduu jirayna madaxa saar hadduu tacyiin jirayna bardhow waxaan laga dalbaya hadda tee xaas kuu noqon ma ahee saan ogaana ta lahayd uun caddee baa laodhan intaasa loo daba istaagay marka asaga waxaa loo joojin nasiiba zawjin ilaa wax ka caddaynayo zawj nus wuxuu qaadan lahaabaa bannaanka loo dhigi wixii kalena warasada lagu fasixi walow maata hadduu dhinta asagibaa qalaf yidhi gabdhihii la garay walow maata asagibaa qalaf yidhi qabla tacyiini walbayaan labadii suuraba faladharu waxaa weeye qabuulu bayaani waaritii laa tacyiinihi qaacidatu intiqaali lxuquuq baynu ku soo maray wax wixii maal ah ama maal ku lug waaridku waa u guuraa wuuna matali karaa muwaridkiisi wixii laakiin nikaax iyo xuquuq kala ku saabsan khiyaaraad iyo shuqul kuma laha waaridku asagii hadduu dhinto isagoon kala cadayn labada gabdhood tuu u jeeday ama uusan berdhabin cinda alibhaam aharku waxaa weye qabuulu bayaani waariihi bayaankii waaridkaa la dhihi aabbaha ama adeerka ama walaalka ama awowga miduu u jeeday bardhow lannahu duqd lafdigan waa tuuray midna waa u jeeday niyatan marka qaraa'in iyo xog kalou hela iyo khilaaf u dhexeeyey islaantii wadaadkii iyo howlo yuu dhihi karaa u jeeday waa bayaankii bayaankan wuxuu markay mucayano tahay fi niya soo marteen laa tacyiinihi oo bayaanku ikhbaar buu ahaa laa tacyiini ma cayimi karo gabadhi wuxuu ixdaakuma aaliqu midnana ooma jeedin lafdigunbu iska tuuray dalqadihii sabaynayey wiilkii dhaxlaha ma saari karo xaali iyo xalimatoodoona ma saari karo maxaa yeelay tacyiinku cinda alimaam wuxuu ahaa wuxuu ahaa khiyaaru tashahin khiyaaru shahwa rabitaankii lama ogaan karo ayb kamaa low aslama calaa cashrin uma maata qabla ikhbaar baan uga qaas qadanay asagoo toban qaba ama sideed qaba ayuu soo islaamay markaasuu asagoon kala doornin afartii sideeddan uu ka dooran laha qalaf yidhi maxaa lagu samayn bayaan waari umbaa la sugaa mooyaan tacyiin lama ogolo ayib lanno ikhbaar buu noqon karaa midka asaga walow qaala hadduu yidhaahdo fasalka inaan gaari karaa uma iska dhab yar tahay midna ikhbaar buu ku sugan weeyo waa la ogaan karaa biqaraa'in aw biamaaraat midna waa shay shahwe iyo qalbi iyo iraada nafsi aho aan la ogaan karin bimacnaa cafwan khiyaarutashi aan ujeeda khiyaarutashi oo xilligaasaa la inshaynaya midna waa ikhbaar midna waa insha dalqadii sabaynaysi ba adii waxaan riday meeshan horaanna maadan niyeysnayn tan halka inaad ridda la socoada wax hadda aad inshaynayso hawsha xaq ooma laha weeye waa xuquuqu nikaax ooma guurayso waaridka kulu maa laysa bimaalin walaa mutacaliqan bimaalin laa yantaqiu ila waari walcagsu saxiix waynu soo mar walow qaala hadduu yidhaahdo in kaana huraaban shimbirkaa duulaya hadduu tukan yahay famra'atii taaliqun buuri islaantadii way furan tahay wa ilaa hadduu tukan noqon waayo facabdii xurun bur addoonkaygu waa xor buuri wa juhila shimbirkii waa la garan waaye tuke iyo iyo wax kale wuxuu yahayba munica waa laga hor istaagay ninkii minhuma min alcabdi wاlmar'a haweenaydan ooma galmoon karaan leenahay addoonkiina addoonnimo uguma tasarufi kartid baan leenahay ilaa warku caddaado ila albayaani ilaa wax caddaadanoo la ogaado shimbirki wuxuu ahaa shimbirku wuxuu ahaa waxay la tahay ixda zawjeyn hadda an soo kale iyay la mid tahay fain maata asiga hadduu dhinto shimbirkoon kala cadaanin baaba asaga lagu soo karooday lam yuqbal la dhegaysan maayo bayaan bayaanulwaarii calamatab waaridkii bayaankiisa huna lama dhagaysanayo liannahu waa mutaham huna xaq buu naftiisa u soo jiidayaa marka markan laga dhagaysan maayo markii horena bayaankiisa waa la dhagaysanayay oo ma ahayn mutaham ma ahayn farqigaasay wadaaduhu sheegaanaan iskaga soconno bal yuqrac gabadh iyo hadde maxaa lagu samayn addoonkii iyo islaantii midunbaa wax ku dhacahaya see la yeeli bayaan waa la diiday ninkii wax caddayn lahana dhimay bal yuqrac waa loo qorituuri bayn alcabdi walmara addoonkii iyo islaantii qorituurta la dhii qoryaha loo kajabinaya fain qaraca hadduu qorituurka isagu helo bakti nasiibka addoonku helo cataqa wuu xoroobayaa min ra'si ilmaal buu ka xoroobaya in kaana tacliiqu fi sixa wey waa hadalkaasi in kaana huraaban famraati aalqun wailaa facabdi xurun hadduu asagoo fayow zawjku warkaa uu ka soo markuu qorituurka ku wuxuu ka xoroobayaa min ra'si jamiic ilmaal asagoo fii marad ilmowt ah hadduu warkaa ka wuxuu ka xoroobayaa min ulu ilmaal waad soo marteen qadiyadda iyada ah fain qaraca qorituurka asagu helo cataqa addoonkii baa xoroobi ima min ra'si ilmaali aw min ulu ilmaal sixadii wax u kala qaaday maradka aw qaracad ayadii baa qorituurka heshay ayada baa soo baxay lam tuطalq la fur maayo khilaafan lixasan اlbasri wa abi hawr ma furmayso maxaa yeelay alaaq qorituur kuma furmo qorituur kuma dhaco war cad baaba iska diidanaya qorituur alaaq ku socon maayo wey dhaxalla qorituur sugmo ee maxaa tale ah? waxaan leenahay gabadhaaf maxaa weeye warkeeda ibhaamkaaha ku joogo wal asagii maxaa la samayn markan ayadu qoriga ay heshay addoonkii maxaa u tale ah? markuu qolituurka asagu ku dhaco wuu xoroobi xadidka cimraan bin xusein baa u daliila fi sunan saxaabi lix addoon lahaa ayaa kulligood xoreeyey fii maradi mowtihi nabigaa loo sheegay hawsha nabigu waa ka cadhooday wuu u qori tuuray ulu oo laba addoonana wuu xoreeyey afarna addoommaa tiin boodhi weli qorituurku addoon waa ku xoroobaa taas waan la garana laakiin islaam qorituur kuma furanto markay laakiin qorituurka ayadu hesho addoona maxaa kuu tala ah waalasaxu annahu laa yariqu addoonkii sidaa qorituurka ku waayey horaanna sidaa ninku uu soo yidhi oo u dhintay ma addoommoobahayo bal yabqa alishkaalu calaa xaalihi wey weli waa mushkil ibhaamku waa taagnaanaya bal yabqa alishkaalu kabaa kaana kadib waxaa laga dhiqaashay warasadu addoonkaa ma ku tasarufi karaan mise maya <coughs> qolyo waxay leeyihiin asax muqaabilkiisa wuxuu leeyahay wuu addoomoobaya adoon weye mar hadduu qorituurna waaye waxaa weye addoon weeye waa lagu tasaruf waa la dhaxli ama asaxu wuxuu leeya laa yaraqu bal yabqa mushkilan wa mubhaman ilaa qiyaami saaca wallah aclam